بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل والتاسع waxaan soo gaarnay fasalkii sagaalaad oo ku saabsanaa baabkii maa yufsid ilcilata ciladu fasaadinayo wuxuuna yihi sheekhu midka sagaalaad waxa weeye an yactabira inuu ictibaariyo oo ka soo qaado oo tixgeliyo xukman xukman inuu ka soo qaado bixukmin xukm kale inuu ku ictibaariyo oo iskala mid ka dhigo maca ikhtilaafihima iyagoo iskhilaafsan labadaa xukmi fi lwadci xagga dejinta iyagoo isu khilaafsan wey nusa qaar waxay qorayaan fi lmowdic saanana fiican fasalkan wuxuu kaga hadlaya fasalka la yihaahdo fasid اlictibaar fasid اlictibaar wixii la ohan jira usul fiqiga ayuu halkan kaga hadlaya oo cilada waxyaalaha dhaawaca ka mida ama qiyaaskaba wuxuu kaloo halkan kaga hadlahayaa oo isdhex gelinaya shiraaza hadda wixii la ohan jiray fasid اlwadci macnaha waxaa jira fasid اlictibaar iyo fasid اlwadci ay marka fasid اlictibaarku waa inuu qiyaaskaagu uu khilaafo siduu haddaba sheegi doono aayad quraan iyo xadiis iyo nas ismaac waa inuu khilaafo faasidu ictibaar baa layihi waxba laga soo qaada waa la tuuraya faasidu wadcigu laakiin waxaa weeye daliilkaaga iyo hawshaada qaabkaad u dhistay oo u dejisay wadci saad wax u dejisa u dhistay ayaa qaldan wey wadcigu qaabkaad wax u aasaastay daliilku waa sax weeye laakiin qaabkaad u dhistay oo u binaysay ayaa qaldan wey shiraasi marka isku mid buu ka dhigaa wuu caddeeyaa kutubtiisa wuu ku caddeeyaa inay isku mid yihiin wadaadda inay kala qadqadaan wuu sheegaa lakin wuxuu yihahdaa isku mid wey laakiin mas-uuliyiintu waa kala qaadaan saasa loo badanya wuxuuna yidhi marka an yactabira waa inuu ictibaariyo oo ka soo qaado mujtahidka iyo qaa'iska qofka wax qiyaasanaya xukman bu ka soo qaaday bixukmin xukun kale inuu la mid yahay labada xukun waa isku mid buu dhahaya maca ikhtilaafihima labada xukun waa isku khilaafsan filwadci xagga dejinta wey dhinaca mid walba qaabka loo dejiyey oo loo dhisay oo loo bineeyey oo kala duwan yihin wa huwa aladii kii weeye midkaan asaga Eh, hadda maaa le fasil wadci u inuu ku yirahdo fasil ictibaar tusamiihi ay ku magacaabayso almutafaqahatu ama almutafiqahatu maxaa leeya ragga fiqiga bartaa fasilna ictibaar bay ku magacaabaan weli tusamiihi eh, almutafaqihatu fasid alictibaar macnaha miduu faasid yahay ictibaaru faasid insaa la yirahday ahayd lakin waa un la kala alictibaaru faasid ictibaar iyo taxgilin faasida la yirahdo saas lakin adi waa la kala hormariyo fasadaad ayb maxaa la yihahdaa muxuu yihi fasad ااctibaar wy fasad ااctibaar ayb tan bay ahayd wayucraf marka fuqahadu saas u yaqaanaan buy saas fuqahadu u yaqaanaan fasaad ictibaar ayay u yaqaanaan wy fasaad ictibaar bay u yaqaanaan marka faasid wadci iyo faasid ictibaarna agta waa isugu mid wey wayucrafu dalika waxaa hawshaa lagu gartaa oo fasaad ictibaarka waxaa lagu gartaa min wajhayni laba wajhi laba qaab baa lagu gartaa laba ariiqo ayaa lagu gartaa min jihati nui jihada kood waa min jihati nui xagga hadalka in laga garto nudigana de waa alkitaab wasuna la soco hade adiladii horaa usoo mar waraqaadkana waatay ku qornayd annuqu min jihati nudqi xagga hadalkii oo ah qowlulahi caza wajal wa qowl rasul alah salaat wa afcaali waaso sunadii kitaabkii waa kugu jiro sidaa daraaddeed wuxuu ku yidhi bian yarida min jihati nudqiga waxaa laga wadaa bian yarida inuu soo arooro ku yimaado asharcu sharciga wuxuu ku yimi bitafriqati in la kala geeyo baynahumaa labada in la kala geeyo baynahumaa bayna alxukmayn labada xukum oo qaa'iska ama mujtahidku uu ka dhigay isku midka uu ka dhigay ayaa sharci wuxuu ku soo arooray bitafriqati baynahuma labada in la kala geeyo mid walba meel buu sharcigu dhigay asaguna wuxuu rabaa labadan isku mid ka dhigo fayadullu wuxuu kutusaya daalika taas oo tafriqada daalika oo tafriqada waxay kutusaysaa calaa butlaani baatilnimada aljamca in la jamciyo baynahuma ee bayna alxukmayn labada xukm la jamciyo baatil tabi kutusaayo war saxmaa warkaa isagaa leanna wax la kala geeyey macnaha mashaakishu waxaa weeye inaad waxaa ka mida min albaatil waxaa ka mida an tujmica bayna mutafariqaat waxyaala shareecadu ay kala geysa inaad isu keento wa an tufariqa maa jamacat shariica shareecadu waxay jamcisa inaad tira kala geynaya tan maxaa ka mida waxaa ka mida rag iyo dumarka shareecadu waa kala geysa mid walba nadidiis ragna halkaan degan yahay tir dumarna halkaan degan aduguna waxaa tiri maya waa la isku labo waa la isku labo marka waa fasil ictibaar lagaa yeeli maayo marka waa tagiir wey milu ku caddaan milu waxa weeye an yactabira waa inuu ictibaariyo tixgeliyo ka soo qaado mujtahidkii qaa'isku aalaqa alaaqi muxuu ka qaadahaya ku ictibaarinaya bilciddati ciddadii dumarku ay ciddo tirsanayeen markii la furo ama laga dhinto oo kuu alaaqa ku fiirinayo kala mid dhigahayaa xagee weeye laakiin fii ana aictibaara waxaa laictibaaranaya tixgelinaya waa fiihi dhexda fi alaaq fiihi fi alaaq la tixgelinayo biriqi lmar'ati haweeneyda addoonnimadeeda iyo wa iyo xornimadeeda waxa alaaqa la fiirinaya ninka la fiirin maayo haweeneydaa la fiirinahaya haweeneyda laba unbay mid noqon kartaa inay tahay addoon mamluukaat oo riqo ay ku tahay riqi ku qumay iyo inay tahay xor inay tahay baa la fiirinaya laakiin ninka lama fiirinaya indhaha laga qabsanaya taas wey marka haddii saa la yiraha maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa haweeneyda addoonta oo biriqin biriqin mar'at ah, haween haday maxaa la addoon tahay wuxuu noqonaya haddii la furana ee waxay tirsanaysaa laba xayd bay tirsanaysaa haddii laga dhintana waxay tirsanaysaa laba bilood iyo shan beri bay tirsanaysaa ninka marka ama ka dhintay ama furay wuxuu yahay la eegi maayo hawl annaga noo taalama way saas bay noqonaysaa hadday xor tahay waxaa weeye waxay tirsanaysaa weye hadday xay tahaana salaata quruu bay tirsanaysaa oo haween xayda ay tahay hadday aisa tahay salaata ashhur haddii ay maxaa la yihahdaa laga dhinto afar bilood iyo toban beri ninka lama fiirin mahayo ninka lamama fiirin hayo saasuu rabaa inuu ku yidhaahdo saas haweeneyda unbaa la eegaya ninka lama eegayo laakiin haddii ninka la eegi lahaa way ka duwanaan lahayd saa daraadee xuu ku yidhi fahaada faasidu midkan waa faasid bu waa baail bu maxaa dhacay lianna nebiy sal allah alay wasalam hadalka macnaha ninka qaabka loo kala qaaday waa arki doonaa lianna nebiy sal l nebiga ilaahay buu yidhi faraqa waa kala geeye baynahumaa ay bayn bayna alaaq walcidda waa kala geeye wey bayna alaaq walcidda nebig ala sl waa kala geeye fii daalika hawshaa waa ku kala geeye wey fii daalika hawshaa wuu ku kala geeyey oo midba meel buu dhigay wey faqaala wuxuu yidhi Eh, hadalkan isaga u leyay nabiga alay slat slam baa shiraazi u leeyahay eh, de hawshaasna way ku badan tahay eh, xagga xadiista aad bu wadaadku maxaa la yihaahdaa ugu gacan yaraa marka ahar mawquufa oo cabdullahi bn mascuud iyo ibn cabaas laga wariyo weeye marka hadda meeshaa hoose waad ujeedaa markuu qaala zayciyu ariib marfuucan qaala xaafid lam ajid marfuucan xaafid maxajar zayci saaib nasburaayo i tkriij xadiis hidaaya waa laga hadlay wa ahraju ibnu abi shayba labadaa nin waad ujeeda waxay ku dhaheen marfuuc in la yah waa qariib buu ku yihi xaafidkuna wuxuu ku yihi meheli ibnu abi shayba cabdirasaaq musanafaynka labadooda can ibni cabaas marfuucan qaala xaafid isnaadu صaxiix markuu mawquuf yahay hadalada ibn cabaas hadalkiisa uu yahay wa akhrajahu طabaraaniyu fi kabiir maxaa la yihahdaa dhowr buu leeyahay eh, ibnu mascuud mawquufa mascuud asoo mawquufu ka wariyey qaala haythami wuxuu yihi haythami xaafid alciraaqi saaxiibkiis gabadhiisana qabiilsadu goba wrijaalu wrijaalu wuxuu yihi axad isnaadayn labadan isnaad oo isnaadka cabdullahi bn cabaas iyo midka cabdullahi bn mascuud waxaa weeye rijaalu صaxiixayn wey rijaalu صaxiixayn ha yihahde kitaabka majmac اfawaa'id majmac sawaa'id wa manbac اfawaa'id wixii maxaa la yihah sagaalka ka soo haray sagaalka dee markii lagu daro lixdan umahaadka iyo markii lagu daro musnad yacla abi yacla iyo musnad axmed iyo iyo maxaa la yihah darim markii lagu daro intaasuu meel ku aruuriyey marka halkaasu saas ku jira marka saxiixdiya lafteeda kama dhalanayso rijaalu mawsuuqun rijaal saxiixi haddii la yihahdo gaba dhalata laftigeed lanno marka waxay u baahan tahay cilla isnaadi inaad ka fiirisa lafteed usii baahanaysaa cilla isnaadi inaad ka fiirisa u baahanaysa si kasta hatee marka asalka asaga waa saas way asalka asaga raggaa saxaabada ayaa laga wariya lakin xadiis nabi calayhi salaatu wasalaam ma aha wuxuu u dhowaa kitaabka sharaxa sharaxa sharcigu waa kala geeyey buu yiri sharcigu waa kala geeyey buu yiri markaasu wuxuu yidhi eh, sharcigu wuxuu yidhi arijaalu aalaaqu birijaal walciddatu binasa lakiin nebigaa yiri saa afka uguma dhufan taasaa marka xoogaa sharcigaa yiribku ku wareega mogeys lakin sida halka alkuma dhig faqaala wuxuu yidhi marka weeye nebigu wuxuu yidhi wey nebigu hadalkaa ma dhihin wey sida saxda hadalka marka muxuu yihi qaa'ilkaa wuxuu yidhi oo saxaabada waxay dhaheen wey marka la hagaajiyo waxay noqonaysaa faqaala saxaabada waxay dhaheen aalaaqu furitaanku birijaali raggu ahaaday wey ee yuctabaru birijaal raggaa la fiirinayo oo ragga see loo fiirinaya ragga marka alaaqa lagu fiirinayo waxay noqonaysaa waxaan fiirinayaa ninku maxorba mise waa addoon hadduu addoon yahay waxaa weeye laba dalqadood buu haystaa hadduu xor yahana saddex buu haystaa raggaa marka la fiirinaya haweeneyda waxba maxaa l aggeeda la eegi maayo hawl loo taalla maaho alaaq wa markaad rabta inaad alaaq ka hadlayso raggaad fiirinaysaa limaada laana alaaqa raggu gacantooda ku jiraa marka raggaad fiirinaysaa ninka gacantiisa ku jira maad fiirinaysa hadduu nin yahay xale xor ah saddex buu gacanta ku haysta hadduu yahay nin addoona laba gacanta ku haystaa ciddadii baa kugu timid oo ciddii uu haleelaya alaaqu ku dhacayay wuxuu ku yidhi wlcid wlcid maaa l wlciddat wlciddatina ciddadiina aalaaqu birijaali wlciddati s binisaai dumarkii bay ahaatay w ama hadii lagoy wlciddatu binisa bay ahaatay aalaaqu birijaali wlciddatu binisaa bay ahaatay hadii lagooyo marka ciddadana maxay noqonaysaa binisaa dumarkaa la fiirinaayo leanno alaaqu cidduu ku dhacayo ama markii qofku dhinta asayna qaadaysa waa haweeneydi w ayadaa la fiirinaya ayadaa la fiirinaya hadday xor tahay waxaa la yihahda hawl dhamaystiran bay tirsanaysaa hadday addoon tahay waxaa hadday tahay xaa'idana laba bilood bay tirsan hadday tahay maxaa la yidhaahdaa laga dhintana laba bilood waxay tirsanaysaa iyo shan beri bay tirsanaysaa qaabkaasaa wax loo kala goynhayaa qaabkaasaa loo kala goynhaya fa markaas waa ahaanahayaa weeye aljamcu in la jamciyo alaaqii iyo ciddadii in la jamciyo oo la yihahda haweeneydaa laga fiirinaya xorriyadeeda iyo riqadeeda laga fiirinhayaa baailan waana mid baail waba ka jirin binasi haada nas wey naskan asagaan soo marnay oo aalaaqu birijaal wlciddatu binisa ayuu baail ku noqonahayaa saasuu ku leey muhimaddu waxay tahay sida ay qabaan weeye jumhuurtii waa in la kala geeyo shiraasin hadda uu ku socdo xadiiska iska badaa warkiisa hadda saxaabadan waa laga soo wariyo de waa un madhab culama ay qabaan sida saxiixa weeye sida shiraasi marhayo oo ah in alaaqana ragga laga fiirinayo ciddadan dumarka laga fiirinayo in la isu geeyana ay baail tahay waa runtiisu wayucrafu waxaa lagu gartaa weeye wayucrafu midkii labaad wey wayucrafu waxaa lagu gartaa weeye oo kale kaas waa min jihati nudqi bay ahayd bi an yariida sharcu bitafriqati baynahuma wa bayna xukmayn wayucrafu sidoo kale waxaa lagu gartaa bilusuuli usuushaa lagu gartaa usuul alkitaab wasunna ijmaac qaabka aad wax u wado baa waxaa la fahmaya usuushii shareecada waxaa laga fahmayaa qaab wadci qaldan aad wax u dejisay marka qaybtan hadda hore oo min jihati nudqi waxaa la dhihi karaa wuxuu kaga hadlahayaa fasaad lictibaar fasaad اlictibaarka uu kaga hadlaya qaybtan hadda noo soo socon wuxuu kaga hadlayaa fasaad اlwadc fasaad اlwadc lakin asagu sibu u wataa lakin markaas fiiriso amtilada iyo culimada qaabka loo isticmaalo labadaa baabbay kala yihiin labadaa baabbay kala yihiin labada fasal oo ah fasalka horen in la yihaahdo fasaad اlictibaar la yihaahdo lanna waad ujeedaa qiyaaskii la qiyaastay oo dumarkii laskala iyo alaaqii lagala mid dhigay laga fiiriyay xagga nisaaga aaaar buu ku dhacay wey aaaru saxaaba buu ku dhacay wey qiyaaska asaga marka lagaa diidi wey qaybtan kalena maxay tahay qaabkaad xubinaysa u dejisay ayaa qaldan wayucraf biusuul usuusha waaa laga wadaa alkitaab wasunna iyo qawaacidda shareecada laga wada qaabka shareecadu u socoto ayaa laga wadaa lannu qaabka shareecadu u socoto inaad fahamto waa muhiim maaha inaad adilada aayad quraan iyo xadiis iyo inaan waa iska tafsiirinaya maaha waa muhiim inaad fahamto shareecadu xagga u socotaa shareecadu ma galbeed bay u socotaa mise bari masaa-isha waa inay kuu suuraysan tahay haddaysan taa kuu suuraysnayn hadiid waxba ma fahmaysid waadna iska fasiraysaa waad iska laqbaynaysaa maogi laakiin xaqiiqatan kuma kuma suuraysna waa waa mushkilo waxyaala hadda ugu badan oon haystana ka mid tahay macnaha shar tusaale ahaan haddaan tusaale bixiyo shareecadu xaggay u socotaa markii la yidhaahdo atacaamul bayna almuslimiin wa hayr almuslimiin xaggee shareecadu waxay ibaartay waa inaad fiiriso markaad dhinac kala fiiriso ashariica maada ictabarat wamaa huwa maqsadu sharci bayna almuslimiin waa inaad fiiriso haddaadan intaa fahmin oodan hawsha aadan saas kuu kala saarinayn halkaan muslimiin baa jooga halkaana gaalaa joogta maxay kuu kala qaymaysayin shareecadu sia u kala waxaysa maxay ka doonaysaa halkaan dad muslimiinaa wada jooga shareecadu maxay ka doonaysaa maxay ka rabtaa maxay ta shareecada ujeeddada ay ka leedahay cibaadada maxay ta shareecada ujeeddadii danta ay ka leedahay waa inay waxaasu kuu suuraysan yihin xukunka markii la yidhaahdo shareecadu maxay ka doonaysaa maa huwa almaqsad shariica fi lxukm laakiin haddaad sii qaadato waxbaa la xukumaya laakin waa la ukumaya maay ta yahuudi wabay ukumaysaa jainis wabay ukumayaan maa xukunku muxuu kala duwan yahay wax wal maqsad sharc maalif xukumeyna wishku kala sunnada waa qataru marka usuusha inaad fahanto waa muhiim wuxuu yidhi marka wahuwa an yuctabara waa in la ictibaariyo wahuwa an yactabira cafwan qofka maca an yuctabara haddii la yidhaahdana hadde waa qof baa ictibaariyey qaa'is iyo mujtahid haddaad tira an yactabira oo musamaysana waxay noqonaysaa mujtahidka iyo qaa'isku waa inuu ictibaariyo oo tixgeliyo ka soo qaado maa buniya wixii lagu dhisay calى اtashdiid shareecadoo adkaysay oo dhuujisay ayuu wuxuu ku binaynayaa bima shay buu ku binaynaya bunya lagu bineeyo o lagu dhisay calى اtakfiifi in la fududeeyo xagee buu hala yira uga binaynaya fii iijaabi in la waajibiyo atakfiifa takhiif in lagu waajibiyo waa tashdiidkii la soco shaygii maqsadkii shareecadu ay doonaysay oo shaygan uu dhuujisay oo adkaysay oo albaab albadaaqaduba ka soo xirtay yaa waxaad rabtaa inaad uga qiyaas qaato shay shareecadu ay fasaxday oo daaqadaha u furtay o albaabada u furtay yartana se qiyaas qaado marka waxaa lagu le war hade maqsadka shareecadu ay leed baa wad khilaafto o dhanba waa dabagadis maxay tahay shaygaan shareecadu way uujisay way xoojisay way adkaysaa adiguna hee waad furfuraysa albaabada u furaysaa marka maqsadka shareecadu dhan baad khilaaftay wey marka waa khatar wey wawa yactabira waa inuu fiiriyo tixgeliyo kasoo qaada maa buniya cala tashdiid masale adayg lagu dhisay waa inuu ka soo qaado oo kala mid igo weye bimaa buniya wixii lagu dhisay oo lagu qatumiye cala takfiif shaecada inay khafiifisay oo fuudaysay irdaakagal ay ka dhigtay wey xagee weye fii iijaabi takfiif xagga waajibinta takfiifinta shaygan shareecadu waxay waajibisay in la khafiifiyo shaygan waxay waajibisay in la adkeeyo adu waxaad rabtaa inaad tiraa kii adkaabaan soo qaadayaa waan waan fuudaynahayaa waxaan uga qiyaas qaadanaya midka maxaa layaa fudud baan uga qiyaas qaadanaya khatar ayb midda hadda daan ka hadlayno kale daa tira dumarkii waan soo qaadaya waxa la raggii baan kala mid dhigaya oo maxaa dhacay haadaa insaan wa haadaa insaan iska hooya isku aabbaa dhalay hada bin aadam wa hada bin aadam wey hada xaawa hada maxaa leeya xasan wey waxba ma dhexeeya xaawi xasanka xaawida xasanka sharcadu kala qaatay xagee u wada adugu sharcadu kala qaatay aawar kala duuday u fiirso wuxuu kurshow ka ictibaari waa inaad ictibaarso ka soo qaado alcamda shayga camdiga oo kaska ah inaad ka soo qaado baabku raba ha ku yimaado baabku raba ha ku yimaado baabu qatli ha ku yimaado baab maxaa la yihaha sahwi ha ku yimaado baabu dabiixa ha ku yimaado shayga camdiga oo kaskaa oo si toos u doontay inaad aad ka dhigto uga qiyaas qaadato bisahwi shayga hilmaanka iyo kaflada ku yimid alcamdu wasahwu he sheekh soo laba baabo kala duwan oo aad kala duwan soo maa aan fahmaynaa shareecadu maqsad bay ka leedahay ujeedo oo ila tacaamushaa shayga camdigaawo haddii yahay shaygu sahwi hadduu yana qaab bay ula tacaamusha tusaale haddii qof kas wax u dilo shareecadu qaabbay ula tacaamusha man yaqtul mumina ina mutacamidana fajazaahu meesha laga tuura waad garanaysaa hadduu khata wax u dilana oo sahwi wax u dilo baabuurkiisa isku watuu qof ku dhacay asagoo ugaarsanaya qof wax ku waxeeyey maxaa la yihaa qof wax ka gaaray muslim ah asagana shareecadu meel bay la martay waxaa li waxba looma haysto tolkiisa wax bixinayo hada tashdiid jahanamo iyo naar iyo balaaya meelay ka dhacday halkaana hee takfiif wey markaas waxaad leedaha maya waxaa weeye labadan waxba kuma kala duwane isku meel baan marinaya hareecada marka ujeedadeed ma khilafsan inaad khilaafta khilaaftay waad khilaaftay meel khataraad ka dhacday wix ilaahay kala geeyey baa tiri waa isu geynaya waxaa l waxna ma kala geynayo sidoo kale amilada waxaa ka mid ah oo halkan hadda annaga aad noo sii anfacaysa gawraca markii la yihah gawraca qofkii xoolo gawracahayey oo muslim muslim baan ka hadlayna qofkii xoolo gawracahaya oo muslim ah ayaa gawrici kas bu uga tegay kas buu uga tegey wa bismillah ohan maayo gawrac bismig tasmiyada uka tegey qofka wax gawracaya tasmiyada bismillaahda uka tegey midna waa hilmaamo waxaa lagu yihi marka qofku wax eh, kas uga tegey gawriciisa la cuni maya waa bakti baa lagu yiri saasay culammadu dheheen oo qawaacid shareecana ku socotaa kii wax hilmaamayna waxaa la yihi asagana khilaafa ku jira waa la cunaya hadda waxaa tiri maya ma jirto labadaba bisimku qalbigu kaga qoran yahay qalbiga waxaa kaga qoran caloosha saa loo kala jeexo bism illahi baa mid walba kaga qoran waa muslim weeye laa ilaha baa caloosha u fadhida waa isku mid wey labadoodawa kii yaro bismi illahi dhimhaya iga leexo oo dhag ka siiyey iyo kii hilmaamay oo markuu gowracay neefki maxaa la yidhaahdaa calacalay oo dhididay oo naxay oo yiro neefki maaa la bisinku waa hilmaama anoo mashquulsan baa hilmaama yaa waxaad rabtaa inaad isku meel geliso haadaa camdu haadaa sahw waa khatar lama ogola waxaa la mida salaadii qof baa camdi maxaa la yidhaahdaa ataxiyaadka dhexe tusaalaan uga istaagay camdi kas buu istaagay salaad batal salaad baa laleeyahay nina waa waa isilmaam waa isaga sujuusaha ku kaba hayaabaa lagu adigu waxaa tiri ma ma jirto haadaa istaag haadaa istaag haadaa qiyaam haadaa qiyam isku mid weeye xabam kale horaan iska raacinaya waxaas maxay tahay nin baa salaadaa isoo ku jira mobaylu soo dhac markaasi halow ragcaddii saddexaad baan ku jira igu soo celi takalama he bilcamdi ninna waxbaa inta mucezaygu maxaa la hadla haadaa sahw haadaa camdi adigu waxaa tiri maya hadli hadal isku mid wey isku xambaarshay midna waxaan lahay salaaddii waa burtay midna waxaan lahayn eh, haakada w macnaha lama ogola camdi iyo sahw shareecadu sahwi waa fuudayn waa dhaafid waa dabacsan yahay waa khafiif wey ilaahi subxaana watacaala waa fududeeye sahwin wey shareecadu camdigiina waa la akeeyey marka waxaa rabtaa inaad isaga ictibaar taas waa laga hadlaya kaictibaari camdi inaad camdigi ka soo qaado kalama digto bisahwi sahwi inaad kalama digto sida amtilada hadda aan mitaalnay ayaa kugu filan wixii uga damaani maxaa leeya damaankiina aad ka soo qaado ood kalama digto bilxaddi xadkii wey oo maxay tahay damaanku waxaa weeye xoolo qof leeyahay haddaad xaqo ama aad qaadato waxaa weeye waxaa lagaa rabaa gacantaa waxay damaano qaaday waa lagaa rabaa weeye inaba siba shubho iyo ismoodsiis iyo maaa midna ku dhici mahayaan lanna xoolaha bini aadamkai xuquuqdu waxay ku dhisan tahay cala mushaaxa wa muxaqaqa dood iyo maxaa leeya qajajac iyo jacayl iyo hanti jacayl bay ku dhisan tahay marka wixi aad qaat waa lagaa rabaa bakeeri haddaad biyaha aad qaadatay waa lagaa rabaa xaqdarro ku qaad qaab ku dhacayan ma jirto inaasu ku cafi maahan marka hawshii saas u adkayd oo shareecadu ay adkaysay oo xuquuqda biniaadanka in la adkeeye ahayd iyo hantida yaa waxaad uga qiyaasqaanaysa oo intaad fuudayso bilxaddi xadkii oo kale oo xadku muxuu ahaa xadku shubahaadku ku dhacayo alxuduud e taqac bu shubahaad wey dood ha ku jirto waan soo marnay kitaabki waan kusoo marnay usul qawaacidka waan kusoo marnay madhabka saxiixa inay shubaha inaan qawaa lagu ridin xuduudda shubha inaan lagu ridin shubhana lagu oogin waan soo maray si kasta ha ahatee laakiin shiraas hadda suu wata waxa way rag badan ay qabaan in xadkii shubha ku dhacayo qofka haddii ismoodsiis yahay wixii lagu sheegay haddii waxa shubha maxaa la yihahda ku dhacaysa xuduuddii ay shubha ku dhacayso marka shaygii shareecadu adkaysay oo damaanka ah oo yiri xoolihii waa lagaa rabaa inuu kuu cafiyo qofkaan ugu ogiye oo la adkeeyey yaa waxaad leedaha ma ma jirto waxaa le waan fududaynaynaayo shubha hadday gasho waxaan idhi qofkan xoolo kuma lihid orod bannaanka mar baan leenahay sida xuduudu ugu dhacday ee shubahaadu waana baatil kolka isaga oo axnaaftu waxay qabaan tusaale ahaan oo kale masladan iyada namar sadeaad ma qabto ah, saxo namar sadeaad waxay qabaan axnaaftu waxay qabaan qofku hadduu waxado oo gacantii lagoyo xadkii laga oogo inaan hantidii lama laga magdhow gaarigu ninkaan waxada tusaale ahaan aan qabana ictarafa markhaatiyaal baa ku caddaatay gacantaa lala kaca gaarigii awa ma la daynaya axnaaf waxay dhaheen gaarigaa allah u barakayay ninka xaday ninkaan gacanta gacanta laga gooye gaarigi meelaha ku watay gacantiisa ala ku watay isaga u taalla laakiin culimadu waxay kuleeyihiin jumhuurta waxay kuleeda ma jirto xoole baa laga rabaa ninka liannahu xadka iyo gacanta in la gooyo xaqullaahi haada ilahay xaqiisi wey ilahay xaqiisi wey sariqadu ilaahay mamnuucay adiguna waa derdertay waa lagu qabtaa kugu cadaaday kow gacanta ada xaqullahi xaqulcibaad awa gaariga aada xadday xageediisa kar baa lagaa rabaa ama adigu bix ama tolkaas ada ku taalla ama tuugso ada ku taalla kar baa lagaa raba xanaaf marka waxay leeyihin maya la dhihi maayo dabaana ninkaa xoolihii dabaana qaad ba odhan mahayo liannu haddii dabaana qaad la yihahdo waxaa ka dhalanaysa xoolo uu dabaano qaaday waa tacliilka ayagu ay wataan waad la yaabaysa xoolo maxaa leeya dabaano qaaday oo gacantiisa galay oo milkigiisa galay yaa gacanta loo gooyaa ka dhalanaysa meel shubha ku jirta maadaama shubhadaas ku jirto waxaan leenahay ashubhahu maxaa la yihahda he tusqut alxuduud tanna waxaan leenahay ashubhahu he tusqut maxaa le damaan baan ayna tuurayna shuur culama lakin warkaa ma yeelin warkaa ma soconayna marka saasa laga wada taa waa fahmi ow maa buniya meeshan fasalkan hadda asaga wa yucraf bilusuul aan marayna intaan masaa-isha haddaan marayno kutubka kitaabkan nusakhiisa markaad fiirsa shiraazi lumaca markaad fiirsa aad bay u khilaafsan yahay akhtaar badan iyo jumlooyin badan baa ku jira wey oo aad u kala qariban teenanaaba ugu fiican markaas fiirisaba teenan iyo mid kale laba nusqa ugu fiican nusqa kale waa fiicanta weji labaad wuxuu yidhi aw maa buni wixii lagu dhisay inaad uga qiyaas qaadato cala takiid maa buni cala takiid adkayn wii lagu dhisay inaad uga qiyaas qaadato fi lisqaadi maa buni cala takiid adkayn fi lisqaadi in la rida baa la adkeeyo macnaha in la rido ayay shareecadu aad u doondoontay wey waxay adkayso dhuujisoy doontay wey filisqaadi in la rido shaygan sharecadu waxay rabtaa had iyo jeer in la tuuro oo la fuuday meeshaba laga saaro oo waxaad uga qiyaas qaadanaysaa maa buniya maxaa la yidhaahdaa calى taciif taciif taciifku marka takfiif ka noqonaya fuudayn buu noqonaya in la takfiifiyo ayay noqonaysaa nusqana qaar saasaa ku qoran xataa sharxa saasaa ugu qoran sharx waxaa ku qoran maa buniya calى takfiif saasaa ku qoray darjaygan marka maxaa la yidhaha awmaa buniya wixii lagu dhisay cala taakiidi adkayn lagu dhisay la adkeeyey oo la dhuujiyey fi lisqaadi in la rido oo la tuuro meesha laga saaro yaa la adkeeyey weeye bimaa buniya inaad uga qiyaas qaadato wixii lagu bineeyey cala tadciif tadciifka wuxuu kaloo noqon karaa dee min dacfa in laga keenay oo ah in shayga lalaban laabo saydu waa noqon karta lakin hadda taas loolama jeedo ta loolama jeedo tadciifka hadda waa in la daciifiy shayga la daciifiyo ka ictibaari inaad ictibaarto ka qaato alcidqa inaad cidqiga ka qaato biriqi riqigoo kale kasoo adoonkiioo kale ka qaato misaalka asaga shiraazi kutubtiisa muusan taaban ragga kitaabkan tacliiqiya citaabatan anuma arag citaabatan ma arag laakiin miaalka ictibaari riqi wuxuu noqonayaa oo miaalka wuxuu ku dhacayaa maa buni cala takiid fi lisqaaq riqigu wa loo jeedo oo kaas maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa cidqiga shareecadu waxay rabtaa addoonnimada had iyo jeer in la rido oo la tuuro dadki baa lagu gooriyey muxaadaraad axaadiis nusuus baa ku timid laleeyahay dadka xoreeya qof qofore intaas ajaru ka helaya waxaa weeye naarta looga xoraynaya xagga kadaa weeye waa la waxeeyey waa la fuudeeyey waa la geli hawshaa la waeey qofkii qof ya talaata jiddun maxaa la yihahdaa jiddun wahasluna he hasl mu ah waxaa ka mid ah minha waxaa ka mid ah he cidkaa ka mid ah riwaayadka qaarkood ood garanaysaan haddaad qof ku tiraahdo waxaa la yihahdaa warniyo orod maxaa la yihahdaa ii sheeg xor baa tahay oo tiraada hadhow may xorta waxaan ogi jira shaqadaad haysa xor ka too iska naso lagaa yeeli maayo waa l wa xoro Ah, qofka marba haddaad laftiga afkaa ka soo baxay teg baa lagu dhahayo waa la adkey marka waa waxaa la adkeeyey he isqaadka aad baa loo dhugujey isqaadka aad baa loo dhugujey laakiin biriqi in maxaa la yidhaahdaa eh, miaal ma aysan keenin inamaa lakatiwaado wax tax tacliiqii ma aysan keenin ma aysan keenin marka haddii qaab kale laakiin loo dhigo oo la yidhaahdo eh, ta'kiidka ta'kiid bimacnaa oo qayb guud laga fiiro maa buni cala ta'kiid maxaa la yidhahda in looga qiyaastaa ma buni cala tadciif waa sax wey shaygii la dhuujiyo la adkeeyey in looga qiyaas qaato calaamaa bunya ee calaa tadciif in la fuudeeyey oo la kafiifiyey hadii le waa sax wey labada qaacido haddii la kala maro waa sax shay shareecadu ay adkaysay oo dhuudhuujisay oo xirtay oo tusaale ahaan cibaadaadka markii la joogo waxaa weeye shareecadu e waxaa wey takfiifisay wey xagga cibaadaadka wey markii la joogo xagga maxaa lh tawxiidka he takiid buu ku dhisan yahay shirki iyo gaalnimo iyo bidcayr meel hadday kaasoo gasho khatar baad noqonaysaa haddii dhinaca laga fiiriyo shareecada shaygii takiid lagu bineeyey iyo shaygii takfiif lagu bineeyey iyo tadciif in la fuudeeyo e haysaga qiyaas qaadan sa hadii la yah waa sax wey amaa biriqi markii la yidhaahdo miaal ma aysan keenin miaal ma aysan keenin mana cadaanin ima cadaanin aniga qaabka maxaa la yidhah ay ka wadaan wii wdamaani damaanka inaad maaa uga damanka haddan soo mari damaani bilxaddi ma soo celiya hadda sooma jeedi damaani bilxad oo damaanki iyo xadki inaad iska qiyaas waan soo sheegnay damaan iyo xad inay kala duwan yihiin oo damaankuna uusan dhacaynin shubha ku dhacaynin xadku laakiin uu ku dhacay taa waa soo marnayo oga soconayna aw maa buniya wixii maxaa laya lagu bineeyey cala takfiifi fuudayn wax lagu bineeyey waxaad uga qiyaas qaadanaysoo kala mid dhigaysaa bimaa buniya wixii lagu bineeyey cala taqliidi adkayn weeye iyo qalifin xaggeed uga qiyaas qaadanaysaa fii ijaabi inaad waajibiso ataqliida taqliid inaad waajibiso shay shareecadu ay fudayso khafiifka ay ka dhigtay oo maxaa la yidhaahdaa baad waxaad rabtaa inaad he inaad taqliid adkaysiiso wejigaad iska waafajinaysana maxay tahay maxaa le labada adkaynaya baad dhahaysaa lagaa maayd waa mukhaalafatu liqawaaxid shariicow ka inaad ti aan soo marno kale wey ka sahwi sahwi inaad ka soo qaado oo sahwi takfiif baa haddala soco sahwi sahwi takfiif ku dhisan yahay ina haddaad salaada ku hashay macfi ay tahay haddaad gawrac maaa la tilmaantay macfi u yahay haddaad qof qalad ku disho macfi maaa la yiraa dee aan aadan aasim ahayn hawla noocaas oo dhan hawla noocaas khafiif ku dhisnaa bilcamdi camdigii oo kaska ah oo la adkeeyey baad kala mid dhigaysaa hada baatil marka tii hore hadday tahay soo maraynay inbaa la daba gedinahaya inaad maxaa la yiraa shayga camdiga ah aad tira waan fuudaynahaya oo sahwigaan waafajinahaya waa baatil inaad tiraa shaygii sahwigaa baan maxaa lay baan adkaynahaya waa camdigan waafajinaya waa baatil cagsi lama ogol midna wey labada midna lama ogol awmaa buniya wixii lagu dhisay biyo cala taqliid adkayn wixii lagu dhisay waati haddana soo aan haddan aan hayn cagsigeedo ila tii hor maxay ahayd awmaa buniya cala takfiif bay ahayd bima buniya cala taqliid bay ahayd tana waa cagsigii awmaa buniya shaygu lagu dhisay cala taqliidi adkayn iyo la dhuujiyey iyo culays lagu dhisay ba waxaa tan ah, laga qiyaas qaadato bimaa buniya wixii lagu binayo lagu dhisay cala takfiif weeye xagga iijaabkan iska waafajinaysaa ayana lagaa yeeli maayo ayana ma la ogolo shaygan waa taqliid ku binaysan yahay saasaa loo daynaya haada maxaa la yihah mabniyun cala takfiif siisaa loo daynaya mid walba meesha saldhigaya see qiyaas qaadan haddii aad qiyaaska noocaasa aad keento faasidu wadci baa lagu odhanaya oo he ila qiyaasku muxuu ahaa qiyaasku waxaa shayga fudud shayga fududna waa qiyaas qaadato hayga taqliid ku jiro hayga taqliid ku jiro inaad ga qiyaas qaato hayga tajid tajhiidka ku jiro la adkeeyo mushadadka shay mushadad inaad qiyaas qaado laakiin inaad tiraa waa isdaba gedinaya shayga khafiifka ahaa shay culus maa uga qiyaas qaadanaya kii culus hay khafiif maa uga qiyaas qadanaya maya lama ogola shadiidka meel wada mari khafiifka meel wada mari ta'kiidka meel wada mari takfiifka mid walba baabkiisa mari wey shareecadu qawaaciddiisa ku socotaa ka socon aw maa buniya wixii lagu dhisay cala tadciif tadciif w lagu dhisay takfiif baa laga wadaa tadciif manaa takfiif un baa laga wadaa hadda shaygii la fududeeyey wixii lagu dhisay inaad uga qiyaas qaadato fuday shay lagu dhisay bimaa buniya wixii lagu biniyay cala taakiid in la akeeyey oo la dhuujiyey fil xagga waajibinta wey xagga waajibinta kan misaalkiisa waa iska cadya kal maxaa la yidhahdaa middaa hore hadaytan soo maraynay hadda tanaan ku alxamdulillah meesha haddana soo lahaa aan arkeen aan marayno oo islahaa ka biriqi kitaabkiisa sharaxa waxaa ku qoran wuu isdaba mariyey wuxuu yahay ka riqi bilcidqi buu yiru isdabamari isdamari wax amila uma soo bixin faruq qaaday faruqa saas uga tegay isdamari halkaa hadda halkan sana noo qoran ma buniya al aciif haygii la fuday inaad uga qiyaas qaato ma buniya cal takiid xagga shay la dhuujiyey oo la adkeeyey fi liijaabi waajibinta waajibaad badan baa la saaro waa la adkeeye wey ka miaalkiin iska fiican ka ictibaaru riqi riqii adoonka qofka addoonka inaad kaa soo qaado bilxuriyati xornimada inaad ka soo qaado ood xor kala mid dhigto iyo walxaddi xadki inaad kala mid dhigto bidamaani damaanka inaad kala mid dhigto lagaa yeeli maa midaan oo maxay tahay riqiga qofka addoonka ah waa la fududeeyey waajibaadka iyo salaada jumcada iyo jamaacaadka iyo jihaadkii iyo he xuquuq badan iyo hawlo badan baa maaa laga fuudeeyo hawlo ciddaa ka badan ayaa laga fuudeeyo adu waxaad rabtaa marka intaad soo qaado inaad ka ictibaarisa bil xor sida xorta o kale ka dhigto lagaa yeeli maayo hada khata weeyaa lagu leeyay xorta qofka addoonka shareecadu takfiif bay la isticmaashay wax badan baa laga fudeeyey oo maxay ta sababtu liannahu mashquulu fii khidmati sayidihi sayidkiisa khidmadiisa yahudiisa ku mashquulsan yahy marka hadii la jumcadi baa laga rabo jamacad baa laga rabo jihaadkii baa lagaa raba oo inaad qaadi noqotaa lagaa rabo inaad imaam noqotaa lagaa rabo oo muadin baa lagaa inaad laga noqoto oo macallin baa oo muslimiintaad hawlo u qabanaysaa la yihahdo waxa weye maya lagaa yeeli maayo isaga waxiis waa la fuudeeyey waa addoon la leeyahay had shantiisa waqti hadduu tukado oo maxaa leeyahay gurigiisa meeshu ka shaqaynaya ku tukado maxaa salaamow waa dhib yar tahayo waa la fuudeeyey marka bil xor baan kala kaa mid dhigahay inaad tana lagaa yeeli maayo oo xorka hawlahaasoo dhan iyo waajibaadkaasaa saaran howlahaasaa saaran waa ujeeda hadda ninkii addoonka ah waaa alaaqi le buu leeyahay baa le haweeneyda addoonteed waaa ciddadii laba bilood bay tirsanaysa shan beri ama waxay tirsanaysaa laba xayd bay tirsanaysaa waa la fudayey sooma jeedi waxsaa loo fudayey marka inaad adkayso oo tiraa maya haweeneyda addoonta ah waxay tirsanaysaa saddex bilood waxay tii afar bilood iyo toban beri waxaa le saddex dhiig bay tirsanaysaa waxeeda aad adkaysa maya lagaa yeeli maayo marka ictibaar riqi bilxuriyati labada waa la kala duwowi walxaddi xadkiina ictibaar soo ka soo qaado bidamaani tanna waa tii horan soo mana cagsigeed oo maxay tahay xadkii oo la fududeeyey oo shubha ku dhacayey inaad tidhahdo waan adkaynaya waan dhuujinaya waxaan kala dhigaya bidamaani lagaa yeeli maayo damaanku muxuu ku dhisnaa cala almushaaxa walmuxaaja ayuu ku dhisnaa in la doodo iyo adkayn oo lagu dhaafin ayuu ku dhisnaa marka saa inaad wax isu dabamariso oo shareecada isdabamarisa lagaa yeeli maayo weeye wixii adag wixii adag uga qiyaas qaado wixii fudud wixii fudud uga qiyaas qaado wixii macfi wixii macfi uga qiyaas qaado shaygii taqliid shaygii taqliid uga qiyaas qaado hawsha saa ku socoto wey laakiin qawaacid shareeca daba gedin wey fayadullu wuxuu kutusayaa dalika hawsha ayadaa oo wax la isdaba mariyey oo laysaga qiyaas qaatay waxaan islaam waxay kutusaysaa calaa fasaadiha inay faasid tahay faasid wadci baana loo yaha fasaad ulwadci ayaa loo yaqaana waa soo waan soo sheegnay lianna ikhtilaafahuma inay iskhilaafaan labadaa shay ood isaga qiyaas qaadanayso e maxay isu khilaafeen fi taqliid watakfiif wey lasocaada fi takiid he watadciif inay labadaa shay kala duwan yihiin lianna ikhtilaafahuma labada xukum inay kala duwan yihin labada shay inay kala duwan yihin fi lwadci qaabka u kala binaysan yihin oo maxaa loo bineeyey midna waxaa loo binayey bitaqliid baa lagu binayey midna waxaa lagu binayey he bitakfiif baa lagu binayey qaabka loo dejiyo marka shaacu dejiyey baa kala duwan yadulu hadalka hawsha ayada waxay kutusaysaa cala ikhtilaafi inay ku kala duwan yihin cala ikhtilaafi cilatahuma cilatihima ciladooda inay kala duwan tahay cilada mid walba ku dhisan yahay inay kala duwan tahay limaada liannu cilatu haada he hiya shidda weeye wa cilatu haada he atakfiif weeye waa kala duwan yihin marka laba ciloo shuqul isku lahayn ayaa tana iska qiyaas qaata inaan marka wax kasoo ishaaraan umalaynaya markaan soo maraynay sunan eh, in usuuq waxbaan kasoo taataabana umalaynaya dana qaldan in wax kasoo sheegnaba umaleeya taqdiirka noocaas qawaacidda nooca sharcida kala geysay laiskuma qabto marka yadul wuxuu kutusaya ilaan ikhtilaafahuma labadan maxaa la yidhaahdaa masale ama labada xug isku duwa fi lwadci xagga loo bineeyey oo mida taqliid lagu bineeyey mida takfiif lagu bineeyey yadul wuxuu kutusahaya ah, naska qaar waxaa qoran almawdic marka waa soo sheegnay biziyaadati lmiim saxna ma aha waxaa fiicsan fi lwadci waa xagga dejinta iyo binaynta wey ydul wuxuu kutusaya cala ikhtilaafi cilatihim ciladooda inay kala duwan tahay cilada midna shida ay ku dhisan tahay midna he ay ku dhisantahay takfiif wey waqad qiila waxaa la yihi wadaadaha waxay dhaheen ina daalika hawsha ayada ah oo ina daalika oo ah inay ku kala duwan xagga wadciga qaabka loo dejiyey laa yadulu kuma tusaayo cala alfasaadi fasaad kuma tusaayo wadaadaha yiri wey goorma idaa dallat markay ku tusta weeye aladilatu adilada sharcigu markay ku tusto calaa sixati alcilati cilada inay fayowdahay ida dlt dalaalatu miya ida dalati dalaalatu daliil iyo adila waa samid idaa dalad markay kutuso weeye adalaalatu adiladu markay kutusto calaa صixat اcil cilad inay foyado markay kutusto waxay dhaheen faasida la oran maayo hadday ciladu cilo sharciga noqoto adilana tustay dhaheen inay saxiix tahay waa yeelaynaa qiilkaasay sheegeen qiilkaasay sheegeen marka laakiin shiraasi uma usan bixin hadda shiraasi uma usan bixin sooma jeedin wuxuusan ugu bixin waxaa weeye qiil buu ka cabiray oo inay daciif tahay ayuu maxaa la yihahda marka wuxuu le tan hadda anu waqti waxba isaga lumin maaye maxaa la yidhaha xert midaan maxaa la yihahdaa ku faatixaysan anigu intaan waxba isku mashquuli maayo laanna waa waadix wey waa waadix wey fasl caash fasl walcaash mid tobnaad ugu dambaysa qawaadixdii ama maa yufsid ilcilla waxaa weeye an yucaaridahaa ciladii inuu caarido ciladii aad qiyaaska ku dhisaysa an yucaaridahaa ciladii waa inuu cilla anaga nooma soo hormar hadda fasalka wuu sheegin laakiin mawdican oo laga hadlaya wuxuu yahay maa yufsid ilcilla cillada wax fasaadiyey marka tii baa laga hadlaya an yucaarida ciladii waa inuu caarido oo bushiyo oo muwaajeeyo ma shay waa inuu muwaajeeyo huwa asaguba aqwa ka xoog badan wey minha min acila cilada shay ka xoog badan inuu harjiyo ciladii aad la dherdayso qiyaaska aad ku dhiso tiri haadaa xukmun wahaadaa farcun wahaadaa cila wahaadaa he aad tiri hawsha iyada haadaa aslun aad tiri afartii bay isu keentay ciladaadiga waxaa mucaarideeyo oo bushiyey shay kaba xoog badan hayga ka xoogba marka muxuu yahay min nasi kitaabin kita ku bayaansaw min nasi kitaabin kitaabka naskiisa wey naska hadda waxaa laga wadaa lagama lagama wada qaci lagama wada dawaahirta xataa laga wadaa dawaahirta dawaahirta nusuustu waa ka xoog badnaanaysaa cilada qiyaaskada mustanbadada khaasatan waa ka xoog badnaanaysaa min nasi kitaabin aw sunnatin ay min nasin maxaa sunna hadday maxaa ciladaadi hardiyaan waa la kala tuuri ciladaadi aw ijmaacin ama ijmaacin ciladaadi hardiday ay fayadullu waa kutusaya daalika hawsha iyada waxay kutusaysaa oo mucaaradada carada baynalayihahda cila wa bayna alkitaabi wasunna wajimaaca waxay kutusaysaa calaa fasaadihaa ciladu inay faasida tahay baaila inay tahay oo jiran tahay iyuu kutusanayo saxiixaan y misaalka saaxib alxaashiya keenay aad buu fiican hoos yiri soo ma jeedi muxuu yihi misla an yaquula musadid alxanafiy nin xanafi wax daliisanaya wuxuu ku yidhi almar'atu haweeneydu maalikatun haweeney mulkiday waa mid mulkiday libudcihaa maxaanaa xukunkeeda taranka iyadaa mulkiday ninka rabteen meersankeeda ku meerinaysa u guuraysa uma ay baana aabbaheedi walaalkeedi weli inay weydiiso hawsheeda ayadaa wadata oo maxay ta fayaصxu nikaaxuhaa nikaaxi waa asaxaya bikayri idni weliya iyadoon weli waxba la weydiinin hawsheeda iyadaa wadatee waxaa weeye rite ay leedahay baabuur ee dameer ay leedahay qof siisoo kale wey marka hawsha halka lagu kala tegey qiyaasan maxaa loo maxaa saa u tirahdeen wey qiyaasan calaa bayci silcatiha say silcadeeda badeecada suuqa taalla u gadayso he maxaa leeyaha budcigeedana waa gadaysaa waa mehirinaysaa way guurinaysaa wey waa guurinaysa zina maaca laga way guurinaysaa wey si sharciga guurinaysaa wey hawshaasaan qiyaas qaadanayna fayaquulu muctaridu shaaficiyu nin shaaficiya kusoo booda muctarida baa bushina kusoo bambaxay wuxuu leeyahy haadi cilatu haadi cila haadi cila ciladan iyada yucaariduha nasu nas baa mucaaradaynaya bushina hadina kala tuurahayo wa huwa qowluhu sala allahu calayhi wasalam ayuma mraati maxaa la yihaahdaa nakxad ayuma mraatin tankixu ama tunkix tunkix af ayuma mraatin tunkixu guurinaysa nafsaha nafteeda guurinaysa bikayri idni weliyaha weligeeda idan la-aanteeda fanikaxuhaa baail fanikaxuhaa baail fanika saddex jeer nabigu alay slam yiri xadiiskuna waa saxiix marka ciladii aad waday oo dahay budciga waxaan see qiyaas qaadanayaa xoolaha iyo silcada ma la buriyo mise lama buri waxaa la buriyo kala tuuru marka ciladaadii nas ka xoog badan baa ku dhacay taas ka xoog badan kanoo kale haddana waxaa la ohan karaa qaab kale haddii loo dhigo waa faasid fasaad waa faasiduhe eh. ictibaar soo lama ohan karo ah, lanna qiyaas ku dhacay weeyehe eh. nusuus bu ku dhacay nusuus bu ku dhacay marka lagaa yeeli maayo waa sax wey imtixaan mitaalka lianna hadi adila marka xadiiskan asaga hadda uu sheegay sheekhu macnaha nusuus eh, adilo badan iyo awjuh badan istidlaal aad u xoog badan ayaa ka buuxda wey lakin hadda waqti waa inooga soconayna lianna hadi adila adiladan ayada hadda lagu soo sheegay oo nasl kitaab iyo sunno iyo ijmaac ah maqطuucu waa mid la goynaya bisixatiha sixadeeda mid la goynaya adila saxiixa wey ijmaac iyo kitaab qur'aan iyo sunno iyo adilada maxaa maqtuuc bisixatiha inay filiyada waa la goynahaya ama dawaahir ha haato ama nusuus ha haato kala qaad ma leh adilada inay maqtuuca sixada la goynahayo oo falaa yahbutu sugnaan mahayo alqiyaasu qiyaasna sugnaan maayo mana istaagahayo wey mana qotonsanaayo macahaa maca hadihi اladila adilada ayadaa qiyaas meesha ma jiro lanno qaacidada usuuliga maxay tahay laa qiyaasa maca nas wey qaacidadu maxay tahay laa qiyaasa maca nas wey marba haddaad nas hayso aaya quraan iyo xadiis ijmac haysato qiyaaskaani waktigaan maxaa isaga luminaysaa laakiin hal waa kuu banaanta masalada aayad quraan iyo xadiis iyo ah, ijmacina waa ku haysaa alxamdulilah waad haysaa laakiin waxaad taa inaad la doodo kuwa caqlaaniyiina oo nusuusta aan fahmayn laakiin raba caqli fundaa la odaayo kule maa naskaan caqligu khilaafsan markaas maxaad samaynaysaa waxaad fiinaysaa naskaan ciladiisa caqli ahaan iyo qiyaas ahaan iyo caqliga bini aadamka ma diidaya mise ogolyaad baaraysaa hadhowba waxaad marka cilada soo saarto oo hawsha aad waxaad haysaa naskaan asaga yadullu calayhi alkitaabu wاsunnatu wاlijmaacu wاlqiyaas waad haysaa ninkii marka mumin ah muslim ahaa waxaa ku filan he maxaa la yihahda hal daliil leanna culimmadu waxay yidhahdeen saaxibu shubha تكفيه حجة واحدة وصاحب المحل يرا صاحب المحل يرا صاحب الحق طالب الحق وهو حق طلبها هي تكفيه حجة واحدة هل حجة كوفرة inaad xaq raadinayso wa saaxibu shubahaad hee laa takfiihi alfu maxaaliya xujo kun daliil haddaad ku keento saaxibu shubha wuxuu ku leeya ih waa diid laakiin qofka xaqdoonka daalibulciliga ahlu khayrka hal daliil markii loo keeno alxamdulilah waa dhahaya kabacdina awdiis on iska sii barbaaranayo marka maxaad samaynaysaa qofku markaa aayad keento xadiis keento ijmaac keento qofku mumin oo muslim wuxuu ku leeya alxamdulilah masalada waan fahnay hor u soconaya kii maxaa ah leeay saaxib qiyaaska ahaa oo saaxibu shubahaadka ahaa qiyaaskaad ku qabanaysaa marka waxaa leedaha saddexda kale u kaadi ijmaaca iyo aayad quraan xadiis xagga dhig caqligan ka war aka tiri caqligi baa laisla rogrogaya marka wuu ku qasban yahay caqli marka in lagu qabto taa hadday tahay marka dhib male taa hadday tahay dhib male oo hal adiladu macnaha tawaarid اladila fi maxali waaxid yufiidu alquwow haddii adiladu hal makaan kugu soo ardo aayad quraan iyo xadiis iyo ijmaac iyo qiyaas iyo hadday hal makaanaad ku soo arooriso tawaarid اladila fi maxali waaxid tufiidu alquwow waxayna macnaheedu yahay naska asaga iyo masale ayaa lama ta'wiilin karo mar haddii adilada isugu timid wadaad intuu yimaado iniga waa leexinahaya laa yuqbal maqطuucay noqonaysaa lama dhawaan karo marka falaa yahbutu اlqiyaasu macaha maxaa la yidhaahdaa adila adilada la jirkeeda qiyaas ma sugnaay an ka socon fasl aan ku darna baabkan yarka intan yarka baab اqwl fi tacaarud cilatayn wuxuu baab u yahay alqowl in laga hadlo laga warramo dhib yari baabkan hawsha adkayd waa dhamaan hawsha alxamdulilah hawsha <laughs> waa jeensatay qiyaaski culayskiisa waa dhamaan bawl wuxuu yahay alqowl in laga hadlo oo laga warramo fi tacarud cilatayn laba cil in iska tacaarudo waan soo maray tacarud adila soomaalan soo maray aan soo mar waa tan waa ti tioo kale wey iyaduna wax dhiba ma jiro macnaheeduna waxaa weeye maadaama ciladu ay tahay cilo sharciya ama cilo mansuusaat ama cilo mustanbad ahaatood adile ku qotumisay hadda waa adilo mar hadday iska kaa tacaarudo tacaarud u dhaco waa in maxaa la yihahdaa la daaweeyo oo la xaliya hawsha iyada ahayd marka wuxuu kelidaa tacaarud hadday istacaarudaan oo isku dhacaysa cilataani laba cilo lam yaklu kama marnaanayo xaalada fiir wey iskala boodi lam yaklu kama marnaanayo imaa an takuuna inay ahaadaan min aslin waaxidin hal asal bayba ka soo jeedaan wey y o min aslayn ama laba asal baad ka keenta labadan cilo istacaaruday muntazacatun hee maaa min aslin hal asal baa laga soo wada saaray ama ma ahane laba asal baa middo asal bay ka timid oo middo meel baa laga keenay waa war saxran fain kaanataa hadday yihin min aslayni laba asal hadday yihiin oo middo meel laga keenay wadaalika mil cilatina inaga ciladanada wey oo anagee ah yuu yaha wadaadku waa qolade eh. shaafici wey waa shaafici u dhashay qabiilkiisa la socda hadda aad fahanteen warkaa asaga soomaali qabiil bay taqaanaa laga kari la-y ay ku jabi doonaane ayib wadalika mislu cilatinaa weeye fii iijaabi niya annaga shaafici haddaan nahay weeye aan maxaa la yihahda cilaysanay fii iijaabi niyati niyada niyada aan waajibinay ah, aan waajibinay wdalika misl cilatina fi ijaabi niya niyaan waajibinay fi lwuduu baana waajibinay wa fi lqusl baan waajibinay markaad qobaysanayso janaabo ka qobaysanayso iyo xayd iyo markii loo qobaysanaayo iyo markii la weysaysanayo niyaan waajibinay anaga shaaficiyada haye oo xageed ka keentee wlqiyaas waxaan uga qiyaas qaadanay ah, wdalika misl cilatina fi ijaabi niyati iyo wlqiyaas uga qiyaas qaadan uga qiyaas qaadanay cala tayamumi in la gebagabaysto tayamumka oo tahaaro jaamida ah ayaan ku haynaa wey aan ku haynaa wey in maxaa la yihahda yal layska rabo marka kan oo qusliga iyo maxaa la yihahda wuduugana oo biyahana waaba qiyaas qaadanay bu kuli ayib waa qiyaas qaadanay abu thawr abu thawr baa isaga wuxuu qabaa ibraahim ibnu khaalid inuu ahaa alkalbi baa wuxuu qabaa isagu wuxuu leeyahay tayamumka niyo looma baahno maxaa dhacay shaaficiyadii xanaafta labadu wuxuu leeyahay tayamumka niyo looma baahna liannahu waa طahaaratun waxaa weeye oo maaa la yihaha jaamidaa weeye mil istinjaa isagoo halkaas ka tuura wuxuu leeya tayamumku waa طahaaro jaamida ah maxaa xaggeen haleelsiinaysaa mil istinjaa soo ma banaanayn dhagax iyo qorya in lagu darab yeesho marka halkaasaan waafajinayo isago marka niyo looma baahna halkaas ka tuurayo laakiin laga yeeli si kasta ahaatee marka de waa nin maxaa la yihah de eh, culamaau shaaficiyana ka mida ah, laakiin wujuuh iyo masaail la infiraaday buu leeyahay masaail la infiraaday buu leeyahy ayb ka socon barin khali marka saasaan anagu marnayb wa cilatuhum iyo ciladooda wey cilatuhum ciladooda waa kuwe raggii laysaaye kuway ahay xanaaf wey xanafiya raggaasaa laysaaye wa cilatuhum ayaga ciladoodii soo mara misaalka asaga waa cusba wa cilatuhum cilada xanaafta fi isqaadi niya niyada in la tuuro xaggee laga tuuraya laso xaggee ahayd tahaarada iyo maxaa la yiraahdaa tahaarada tahaarada oo wuduuga ah maxaa la yirahda bay ka hadlaayeen wey way tuureen ahaarada oo weysada in la ahaar markii la ahaaro qaadanaayo suuniye ma aysan diidanayn ayagoo haleelsiinahay meel kale sooma xusan hawsha ayada sheekhu soo gabaatan cilatuhu ayaga ciladooda ahay fii isqaadi niya niyadii in laga tuuro fi ahaara wa fi lqusli in laga tuuro xaggay uga qiyaas qaateen waalqiyaasu inay uga qiyaas qaateen weeye calaa isaalati nijaasati nijaasada in la suulinayo uga qiyaas qaateen xagga nijaasada waa la suulinayaa dmaayiceeda iyo jaamidkeeda niye looma baahnaa haasatan de inta badan de biyaa nijaasada lagu daahiriya waad ogtihiin inta badan ayb marka waxay dhahan maadaama nijaasadii aan niyo aysan u baahnayn tahaaradeedii oo biyo lagu daahiriya nijaasada lagu daahirinayo waxaan hawshaa waafajinayna oo qiyaas uga qiyaas qaadanaynaa he weysana uga qiyaas qaadanayna ayb marka laba meelood ayay ku kala socdaan soo ma jeedi laba meelood ba ku kala socdaan shaaficiya niyadii waa waajibin fi طahaara qiyaasan cala tayamum axnaaf maxaa la asqadu niya fi lwudu oo طahaara waa rideen qiyaasan he calى isaalaة اnijaasa soo lama kala tegin laba baaboo kala duwan laba baab kala duwan saa hadday noqoto mumkin marka wajaba waxaa waajibaysa haddaad masalada fahamtay annagu san waxwadna iyu say wax wataan isqaatu inaad tuurto oo la rido meesha laga xooro ixdaahuma mid labadaa mid ka mida wey bimaa dakarnaahum xataa kugu tuuraysaa maadaa iska amarku taaglayn miya maya cilmi baa raad wax ku tuurta sheekh cilmigiina waa kuu soo sheegay oo muxuu yahay qawaadixulcilla oo tobanka maa yusdil cilla baan kugu soo sheegay wey taasaad uga qiil baaraysaa tobankaasaad ka fiirinaysaa iyo kayrkood iyo kuwa kaloo culammadu sheegeen mid ka mida markaad hesho cillad waa la kacaysa waa tuuraysaa cillada iska tuura lagaa yeeli maayo cillaa lagaa tuura iska yeeli mayso iska yeeli maayo wajaba isqaadu xidaahuma bimaa dakarnaahu wixii aan soo sheegno hadda baabkii kan ka horan kusoo sheegno qawaacid ulcilla ama mimaa yufsid ulcilla ah min wujuuhi alifsaad wajiyada wax loo fasaadiyo ama cillada ay ku fasaado oo ku burto oo toban hadda aan kuu soo sheegay kuwa kalena aan ka tegey wajiyadaasaad uga qiil baaraysaa waad la kala tuuraysaa ayib oo ama ma ahane tarjiixun waad rajaxaysaa wey aw tarjiixun waad rajaxaysaa weeye ixdaahuma midood waad ka rajaxaysaa cala alukhraa midda kale bimaa nadkuruhu waxaan sheegi doono waa soo socotaa taa kuwaana sheegin wey bimaa nadkuruhu taa wuxuu ku leey waan kuu sheegi doona saad u kala tuuri doonta iga dhegeyso way soo socdaa baabka dambe wey insha allahu tacala berri ma arki doono ay bimaa nadkuruhu insha allahu tacala allah hadduu doono ay saasu marka kugu sheegay wey sa hadday labada cilla maxaa la yihaahdaa min asay ay yihiin waxaa weeye ama waad midbaad tuuri adoo baabka maraya ifsaad cila maraya ama waa kala rajici sida baabka tarjixcila oo soo socdo aan socono wuxuu wa in kaanata hadday min aslin waaxid hal asl hadday kasoo wada jeedaan soo maaha lam yaklu ayana ka marnaan maayo alla qaybinhayaa lam yaklu kama marnaanayo oo bilmunaasaba baabka hadda sidan shidaas intaa yartaa u dhigay waxaa weeye laa yuujad waxa yugtaba bimaai dahwi saa wax xooga kugu khulaasaynayo oo tacaarud ulcilal saa kugu waxaynaaya kutub usuul haddaad baartay sheekh in badan oo ka mid a ka heli mayso inay maaa laa eh, labudda maa labada cil hadday saxaabada in laiswaafajiyo inay kudhaar kaaga tagaan ma ubahanta lakin ta fasal loo guto saa in lagugu qaybo saa lagu galawacay maya meel sido marka baabka asaga baa muhiim fashdud alayhi maa yadayka ah. aad maa loo fiiri wain kaanat ta hadday yihiin labada cilo min aslin waaxida lam yaklu kama marnaanayo ima an takuuna inay ahaato ixdaahumaa midood inay tahay daakhilatan mid gelaysa weeye fi اlأkhraa midda kale oo maxay tahay waa khaasa weeye caamkaas inay guda gelaysa waa fard min afraad اcaama masale maxaa leeya cilo yar weeye oo guda yar cilo weyn bayna hoos gelaysaa ima an takuuna ixdaahuma daakhilatan mid gelaysa fi ukra dahay ama maahane tatacaddaa waa gudbaysaa weeye ixdaahuma midood waa gudbaysaa ilaa ma e ilaa furuuc wey ilaa ma e ilaa furuuc furuuc bay u gudbaysaa oo laa tatacaddaa aysan u gudbaynin ilayhi xaggiisa alukra mid kale aysan u gudbaynin iyo midoodu gudbaysaa ama midbaa mid kale hoos gelaysa oo midbaa gudabalootakal hoos gelaysa ama maahane mid baa markii furuucda aad fiiriso haddii labada cilo aad kala fiiriso mid walba furuuc bay wadataa oo gooni la noqonaysaa aantan kala hoosgelin wey wayna dhacday aad bay u badan tahay waa runtiisu sida maal madcuumaadka ka mid ah misaalin doona wuxuu fain kaanad hadday tahay ixdaahuma midood hadday tahay daakhilatan mid gelaysa fi lukraa midda kale nadarta waad fiirinaysaa nadarta waad fiirinaysaa degdegi tafsiil mar wey maxay tahay waa kana tafsiilka fain ajmacuu culummadu hadday ku ijmaacaan suuriyiintu calaa annahu waxaa la yihaahdaa asalkan weeye ama xukunkan xukunkan calىa anahu xukunku laysa lahu uma sugnaanin weeye ilaa cilaة waaxida hal cila mooye wax kala male asalka asalka in loo celiya fiican in kaanataa min aslin waxid soo ma lahay fain ajmacuu hadday ku ijmaacaan calىa anahu asalku laysa lahu uma sugnaanin wey ilaa cilat waaxida hal cila mooye wax kalo uma sugnaanin hadday saa ku ijmaacaan wadalika waa kana tusaaluhu mila an yucalila inuu ku cileeyo weeye ashaaficiyu qofka shaaficiga waa inuu ku cileeyo ashaafici hadda imaam shaafici lagama wado waxaa weeye ashaksu muntasib ilaa madhab shaafici baa laga wadaa inuu ku cileeyo weeye albura manaa in rada la kordhigo lan mafcuulbiga laga dhigo an yucalila ashaaficiyu inuu ku cileeyo albura burki wuxuu ku cileeyey biannahu burku macuumu jinsi jinsigiisa mid la cuna wy macuum jinsi hadda waa la isdaba mari waa maqluub in la yihahda jinsun macuum in ras lahaan ahan lakin maaa la yihahda waa la kala hormari haddatan soo mari marka biannahu burku macuumu jinsi ay jinsun macuum waa jinsi la cuno oo la rugo gowska la saaro saas buu wax ku cileeye burkiisa ku cileeye ayb cilinsi waad fahamtay cilad muxuu ka dhigay kownuu yahay he macuum buu ka dhigay wa yucalil ku cileeya almaalikiyu mid maaliki madhaba wuxuu ku cileeya isaguna biannahu maxaa la yihaahdaa burku inuu yahay mukhtaatun mid maxaa la yihaahdaa la quuto ah, quut soomali soo quut ma taqaano ah, quut maxaa la yihahda hadaad makhaayad lakin hadda maanta soo fadhita war quut si haddaad tiraahdo ninku muxuu leeyahy baa lagu odhanaya ah, maxaa la yihahda soomaalida quudan jirin qoryo u goro marka quut waa af soomaali caadi wey tayib biannahu maxaa la yahay burku weeye mukhtaatun mid la quuto inuu yahay oo la cuno mudakharun oo weliba maxaa la yahay la kaydsado wey bakaarkaa la dhigtaa bakaartaa la gashadaa ee waaa la yirahda gurigaan la dhigtaa wey diiwaankaa lagu dhushtaa wey taas ayaguna wax ku culleeya saa hadday marka tahay eh, lam yejus ma banaana eh, ah, maxaa la yiraahda lam yejus ilqowlu qowlkii hadal kuma banaano bilcilatayn laba cilo inaad tiraahdo lanno marka hore waxaa lagu ijmaacay usuushaan ribadu ay ku jirto ciladeedu inay waaxid tahay kabacda waxaa laisku khilaafay waaye inay ciladu inay waaxid tahay itafaqna laakiin waa tee markaasuu wadaad wuxuu yidhi maطcuum wadaadna wuxuu yidhi mukhtaar wadaad kale wuxuu yidhi kayn waa laisku khilaafooy laakiin ciladu inay waaxida tahay waa isla ogol yihiin taas raba mushkilaa isku yidhaahdo masalada lafteeda in saa la yidhaahdo way isku waafaqsan yihin inay hal asal tahay laftigeedu ma sahlan laakiin shiraasi hadda macnaha wuu misaalinhayaa ma sahla laftigeedu bimacnaa asalkan hal ciluu leeyahay ittafaqna laakiin waa tee wey marka tilaabada laba tilaaba noo taal war asalkan horta cillo ma leeyahy mise cillo ma laha saanin cillo waa leeyahy ma cilal badan baan soo koo badan saanin maya hal ciluu leeyahay isku waafaqan kabacdan labadii cilaba lagaa yeeli maayo sidaa daraaddeed maxay ku dhahen shaaficiyadu cilada muqtaadkaa ma yeelahayaan ma yeelahayaan diidnay bay kuleeyihin cilada iyada waan diidnay weye maalikena way kule mida shaaficiyada diidnay wey xanaafta waxay kuleeyihin labada qolo waxay wataan diidnay wey qolo la diidnay wey qolada kale leedahay asalkana waa la isla ogolyahay inuu cilo macluul yahay hal cilo u yahay waa la isla ogolyahay wey mar haddii saas ahayd haddana waa tee qodob meel bay ku dhufteen lagu kala tego qoloba qolada tooda kale ma tasliiminayaan mana ogolayn sidaas darteed wax annaga agteena ribo ka oo xaaraan ka ah iyay xanaaftu iska wataan haddaad tiraa waa ribo xaaraan waxay ku leeyihin maxaad wax ku dhistaa waxaan wax ku dhistay kownu madcuum hadda anagu madcuum maba naqaanaba makiil baan wax ku dhisnay makiil ah, baan wax ku dhisnay ku leeyihin annaga wax agtanadii maxaa leeyahay xalaalka ayay waxay leeyihin riyo xaaraan baad wataa maxaa leeyahay maxaad wax ku dhisteen markaasi waxay leeyihin wax ku dhisan makiil waxaa leeyahay anaga wax kuma naqaanaba madcuum baan ku dhisnay ugu kala kaxeeyo kala tagna qolo meesha u socotaa la is yeeli maayo ayib lasyeeli maayo ayaa waxaad leedahay waxaa la yihahdaa quudashada lafteeda baad ka niqaashaysaa wadashada lafteedii ayaad ka niqaashaysaa macuum markii la yihahdo oo qool shaafici yihahda macuumka laftiisa waa laga niqaashahaya dood baa la gelinahaya marka cilada waa la burinahaya ciladaadi waa la burinaya kutub maaa la yihahda furuuxna aad bay u qoranta aan ka socon aw tarjiix baad mar hadii kale waad kala rajici qaabka loo rajicna waa soo socotaa labaatan bu ka shegi doona meelaas wain lam yajmacuu haddaysan ku kulmin weeye culummadu calaa ana lahu cilatan maxaa la yihahda calaa ana lahu cilatan waaxidatan hal cilo keliya inuu leeyahy hadaysan ku ijmaacin oo bimacnaa waxaa weeye asalkan cilo waa leeyahy waa macluul sax maaa cidadiis waa mid baa mise waa laba ma naqaan laba iyo saddex waa noqon kartaa cilla waaxida kuma ijmaacin lam yajmacuu hadiisan ku ijmacin lam imhala isku ijmacin culamadu calaa annahu lahu cilatan waaxida hadiisan ku ijmaacin mithla an yucallila shaaficiyu qof shaafici wuxuu ku cileeyey fii mas'alati dhihaar addimiy qofka dimiga dhihaarka inuu haweenaysa ina xaasku aabbo hooyadoo kale igala mid tahay inuu yidhahdoo kale wuxuu ku cileeyey biannahu maxaa layahay dimiga yasxu waa asaxaya talaaquhu inuu haweenayda furo waa asaxaya hadduu furitaankiisu asaxayana ee صaxa ihaaru soomaanan soo marin aan soo marnaba saas wax ku celi marka bأnahu yaصixu طalaaqhu hada huwa tacaligu ciladu waa taas la soco bأnahu yaصixu طalaaqhu hada huwa اlcila shaaficigu wato haye fayaصixu marka waa asaxaya ihaaruhu ihaarkiisuna waa asaxaya inuu haweenaydii yidhaahdo anta ka dahri umi hadduu yidhaahdo ihaarkiisa waa asaxaya kalmuslim sida qofka muslimka oo kale weeye halkaasi shaafici maray ayb wa yucalil اxanafiy wuxuu ku cileeyey fi lmuslim qofka muslimka wuxuu ku cileeyey asagu bnahu muslimka yasxu waxaa asaxaya takfiiruhu inuu kafaaro guto takiir intakiirku maxaa weeye maxaa layihi inuu kafaaro guto oo dee inuu soomo soo soom macnaa kama furnay a inuu soomo shahareyn mutataabicayn soolama dhihin qofka muslimka marka inuu kafaaro guto oo soomo ayaa asaxaysaa kafaaraduna waa cibaado dembi baa lagu dhaafaya dembiguna lamid maahano waa gaal wey soona ka asixi maayo kafaaraduna waxba u tari mayso dembi looga dhaqay ma jiro awalbuba gaal ahaw waa laga karatoon ma ujeedaa marka si maxaa la cilatu maxaa la yihahda xanafiya waxaa weeye yasixu takfiiruhu cilatu maxaa la shaaficina waxaa weeye yasixu talaaquhu aa laba cilo marka kala duwan qolaba cilay wadataa haye faqad ikhtalafa way iskhilaafeen hadday saa tahay hadday saa tahay oo qolaba maxaa la yihahda qolaba cilo ay wax ku dhisayso oo maxaa la yihahdaa aan laysku waafiqin asalkan asaga inuu hal cilo leeyahay laysku khilaafay faqad ikhtalafa asxaabuna way isku khilaafeen fiih iskhilaafeen wey fiihi dhexdiisa wey baabkan asaga masalada iyada oo ah in maxaa la hal cilli keliya usan lahayn maxaa la yiraahdaa aan laisku waafaqin way isu khilaafeen fiihi dhexdiisa maxaa la asxaabtunadu calaa wajayn laba wajh isu khilaafeen famin waxaa ka mid a man qaala yiri naquulu waxaan dhahaynaa anagu bilcilatayn waa dhahaynaa labada cilli waa saxiix aan dhahaynaa cillada shaaficigu wato oo yasixu talaaqu waa saxiix aan dhahaynaa cillada xanaaftu wato yasixu takfiiru alla cillo saxiix aan dhahaynaa baa naquulu bilcilatayn liannahumaa labada cilo laa tatanaafiyaani isma nafyinayaan isma hadina labada cilo wax dhibana ma lagu aye saasana bal humaa labada cilo mutafaqitaani wey mutafaqitaani mutafaqataani afwan mutafaqataani waa laba iswaafaqsan weeye calaa ihbaati xukmi waaxidin hal xukm in la sugo bay maxay la isku waafaqsan yihiin mutafaqataani calaa xukmi waaxid hal xukm in la sigo oo dihaar ah yay isku waafaqsan yihiin wey oo qofkii demmigahaa e maxaa la yidhaha hawsha isku waafaqsan yihiin wey hawsha isku waafaqsan yihiin halkaasay ka rida wa minhu waxaa ka mida man qaali laa naquulu bihima oran maynay laa naquulu bihimaa weeye labada cilo waa saxiix oo bihima bilcilatayn oran mayna wey qolo siaa yidhi baa jira bal iska badaa in la dhao waa isku mide yusaaru waxaa la aadi oo loo noqon ila tarjiix tarjiix baa aad baabu tarjix labada cilo kala rajixayna tee xoog badan tee awsaaf badan tee asal usuul badan tee shareecada qawaaciddeeda u dhow halkaasaan ka marayn baabu tarjix baan maraynaa qolo saasay dhehen شeegaas haduu kale rajacay wuxuu ku walأwl midka hore oo yiri naqul bicilatayn لأnnahumaa laa tatanaafiyaani qolada yiri aصaxu kaasaa fiyowid badan wey oo maxaa saa u tiri لأnnahu amarkii shanigu yejuusu waxaa banaan an yakuuna inuu ahaado lilxukmi xukunka inuu ahaado cilataani wa alaaatun laba cilo iyo saddex inuu yeesho waa banaan tahay wax dhiba male marka xukunkii labada cilo waa ku dhisaynaa ismana diidaya wa bacduhaa bacducilalna yatacadaa waa gudbahayaa weeye wa bacduhaa oo furuuc buu gudbaahaya cilo waxay noqonaysaa mutacadiday noqonaysaa wa bacduha cilalka qaybo ka midna ah. maxaa la yihaahdaa laa yatacaddaa ma gudbaayo waxay noqonaysaa aasiratun aw laazimatun he awaaqifatun bay noqonaysaa halkaasu shiraas ku gebagabeeye shiraas halka ayuu ku gebagabeeye ayib marka waa fiican madhabka hadda uu rajaxay waa fiican yahay lakin masalada saasa dooda ugu jirtaa shaaficiyada dhextaas kuwaas waad u jirtaa wuxuu yihi wa in kaanad hadday tahay kul waaxidatin mid kaste oo labada cilo ka mida ah, tatacaddaa mid u gudbaysa ilaa furuuxin furuux bay u gudbaysaa iyo masaaئل oo laa tatacadى aysan u gudbaynin ilayha xaggeda maa l furuucdaas weeye alأkhrى mida kalo mid labada mas'alo labada maxaa la yihaahdaa cilo ood wadato mid furuuc bay u gudbaysaa oo hoos imaanaysa midda kale furuuc baa hoos imaanaysa maxay ta tusaale ahaan de annagu markaan hadda dhahno ribadu waa maطcuum markaan dhahno waxaan leenahay wixii la quuto unbay riba gashaa marka haddii waxaa la yihaahdaa aad waxyaalo kale oo aad waaa la yihahdaa at isku bedelanaydo riba ma gelayso riba ma gelayso ayb laakiin maxaa la yidhaahdaa markay axnaaftu ka dhigaan makiil ay ka dhigaan waxaa weeye oo hawsha ay makiil noqoto wax alla wixii la kaylo he haddaad muurad aad maxaa la kayl geliso iyo haddaad shamiito geliso iyo haddaad masaabiir geliso iyo haddaad riinj geliso haddaad ciid geliso he riba waa dhex fadhidaa maan leenahay soo ma jeedin annaga xaggeenna waxaa ku faylahaya madcuumaad iyo wixii gowska la saaro baa soo gelahaya xaggoodana maxaa gelahaya ku faylahaya wixii la miiso oo keyl miisaan la saaro kaduwanaanayna marka qolo marka meel bay aadayaan wain kaanat kul waaxida minhuma tatacaddaa ilaa furuucin wey masaail iyo furuuc cusub iyo xawaadid walaa tatacaddaa ilayha aukra mid kalesa u gudbayn milu an yucalila shaaficiyu alburaba wuxuu ku cileeyey biannahu macuumu jinsi mid jinsigiisa laquutay inuu yahay wa yucalil xanafiyu xanafina wuxuu ku cileeyey biannahu makiinu inuu yahay jinsi mid jir eh, jinsigiisa la beego ayuu ku cileeyey fahaataani buu ku yihi labadaan labada cilo mukhtalifataani waa laba iskhilaafay buu ku yidhi fii furuucihimaa furuucda waa saxo furuucda isku khilaafsan yihiin midaana waxaa taa markii nuurad la miiso xanafki wuxuu ku leey ribaa gelaysa anaguna xalle xagee riba gelaysa lama macuna ma masaabiir baa la cuna mise ciid baa mise shamiit xagee wadaa isaguna wuxuu ku leeyahy maya maxaa la yidhaahdaa waa gelaysa ila waa manamiisahay shughul iskuma lewo ayib anaguna marka hadhow waxyaalaha madcuumaadkan isku ribaa gelaysa wuxuu ku leeyahy maxaad isku wacaysaa midkan maxaa tufaaxan iyo qarahan iyo mooskan iyo liintan iyo maaa l kuwaan he xabad xabad baa loo gataa lama miiso maaa la yidha marka ma gelayso miisaan ma gelayo waxaa wey haddaad tira qaro weyn yaan ku bedeleen laba qaroo yar yara waa saxbu ku leeyahay wax dhibana male shaaficiyada waxay ku leeyihin he ribaa galaysa qaarkulahy lakiin shaaficiyadu kal meelahaaska waxay kaga fakadaan waxa wey shaygaan waa fawaakihu wey madcuunba ha ahaado hala cuno degos kala qari hala cuno tufaax hala cuno liin hala cuno waxaa la yidhi hadda liinta waddamada reer galbeedka hadda waddamada gaalada inta badan hadda liin iyo moos markaad miis aad keento soo qaato ruux moos soo qaadato cambe soo qaato liin soo qaadato macnaha lagu orin maayo intaa shilin lagu ohan maayo lakin maaa la saaraya kiila la saaraya miisaan bu qoray misanku intaas miisanka lagu funay lacagta ka lagta laga qaadanaya marka ha u qaadanaya inaan shantar moos ka soo qaadatee aad xabada lagaa gaday sideen xabadda mooska may qo maya ma jirto xabadda mooska miisaan baa la saaraya intay noqota miisanka lagugu dhufanaya marka markii la maro baabkii xanaafta he waxaa gelaysa muxuu noqonahayaa waxaa la reedo gelaysa waa makiilo wax alla waxaan khudaara oo dhan makiil buu noqonay agto noqonaya lakin annaga agtana waxaan leenahay makiil baa goonima loo gataa midda kale he bas kudaar iska fawaakiy wax dhiba male aan ka socon haddii lasoo qaado oo hilibka la yihahdo yaanya miisaan lagu saaraya ama kaluun ama jikin lagu yihahdo miisaan baa lagu saaraya cindana xanaaf muxuu noqonayaa ribi noqonaya ribi noqonaya shay ribi noqonaya laakiin annaga agtanada maxaa leeyahay madcuumaadka waxaan leenahay shaygu madcuumul jinsi waa inuu yahay oo weliba hee lagu kaaftoomi karo leanna hadda qara haddaan cunto kuma kaaftoomi kartid tufaaxad cunta kuma kaaftoomi karta gaaja baad hora cunaysa iyo waad leedahay laakiin bariis haddaad cuntay baasto iyo maxaa leeyahay galley iyo ugaali waad ku kaaftoomaysaa la cunayo oo gaajada goynay marka waa yucallil xanafiya biannahu makilu fahaataani maxaa leeyahay cilladan fahaataani cillatani labada cilo mukhtalifataani waa kuwa iskhilaafsan fii furuucihima furuuc waa isku khilaafsan yihin hawshan waa mafhuum wey falaa yumkinu marka ma suurtagelaysa alqowlu in la yidhaahdo lagu qowlo oo la saxiixiyo bihima labada in la yidhaahdo inaate labada waa saxiix laa yumkin wey fayakunu wuu ahaanaya xukmuhuma xukunkooda muxuu ahaanaya xukma cilatayni buu ahaanaya oo min aslayni laba asal ka ahaaday xukm cilatayn min aslayni ka ahaaday maxay midaan soo marnay maxaa lagu samaynaya ifsaad aw tarjiix soo ma ahayn saasay ahayd tii baa la maraysa yakuuna xukmuhuma muxuu ahaanaya xukma cilatayn buu ahaanaya min aslayni oo asal ka kala ahaaday weeye faimaa an tufsida waa inaad fasaadiso ood buriso awjidii soo marna ku fasaadiso ixdaahuma midood wey wa imaa hee an turajaxa inaad rajaxdo xoojiso ixdaahumaa midood cala alukhraa midda kala weeye tarjixaadkuna waa imaan doona marka baabkan isaga waa baabkaa yarkaa waana aad buu u fican yahay xaqiiqatan aad buu u fiican yahay de baabu tarjiix oo dhan iyo masaa-isha o dhan baana saa gelin marka mid kaloo soo mariya asaga markaad isku darsato nuur calaa nuur baa ka soo baxaaya wey hada wabilahi tawfiiq sal allah wasalla calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasxaabi ajmaciin